بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام رحمه الله تعالى أبو إسحاق الشيرازي باب ما يصح من الإجماع باب يهي ما يصح وحا أصح هي وحقيقة ضبطها ومن الإجماع إجماع اتفاق أمد كملة وما إجماع ولا يصح أن أصحين وهي sidoo kale wuxuu baab u yahay waa baabu man yuctabaru cidda la ictibaarina la tixgelin wax laga soo qaadahayo qowluhu qowlkiisa wax laga soo qaadahayo oo is macno leeyahay iyo waman qof laa yuctabaru qowluhu wey qowlkiisaan la ictibaarinayn laba baabbuu isdhexgeliy wadaadku halkaano fusuulna kole buu yeelan doonaaye labada baab macnood waxaa wey baabka hore maa yasixu min alijmac wamaa laa yasix waxa ijmaaca ila ijmaacaad badan baa la sheegta ijmacu ahlimadina ijmaacu aima ijmacu kada kada kada baa la sheega marka ijmaacadaas ijmacyadaas ayaga tirada ban itifaaqyadaas maxaa saxiixa maxaanse saxiixayn uu ka hadli doonaa wuxuu kaloo ka hadli doonaa dadka qowlkooda ijmaaca la tixgelinayo nin kastoo iska hadla ijmaaciisa iyo hadalkiisa iyo ma la tixgelinaya mise waxaa jira dad gooni oo culamaa oo la yaqaan oo sifaad leh oo qowlkooda ayay kala dhex tixgelinaya ciddi kaloo hadashana waxba laga soo qaadin taas ku hadlaya baabu maa yasixu wuxuu baabu yahay maa yasixu asaxay min alijmaaci ijmaaca ah weeye oo itifaaqa ah iyo wamaa ijmaac laa yasixu aan asaxaynin uu baab u yahay weeye sidoo kale dee maa la yasixu wuxuu keeni doonaa umamka ummadda nebi maxamed ciddaan ahayn gaalada yahuudiya nasaariya ma la ictibaarinaya waa idan kaga hadli doonaa iyo waman cidda yuctabaru la la tixgelinayo wax laga soo qaadahayo qowluhu qowlkiisa wey fi wey qowlu fi wax laga soo qaadahayo iyo waman qof laa yuctabaru qowluhu fi wey aan qowlkiisa ijmac waxba laga soo qaadayn nin iska hadlay ku noqonayo xuyo waclam waxaad ogaataa ana ijmaaca kulanka itifaaqa saa'ir alumami ummadahoo dhan wey saa'ir alumam ummadahoo dhan oo siwaa ka soo haray haadihi اummatu ummadda nebi maxamed calayh الsalaau wasalaam laysat bixujatin xujo ma ah dhammaan wax alla waxa ummadoo ka soo hartay ummadda nebi maxamed calayh الsalaau wasalaam waxaa weeye ijmaacoodu ijmaac ma aha weeye waana baail weeye ayb wadaadada qaar baa waxay kuleeyihiin waxa saa loo yiri oo warkaa loo yiri iskadaa annaga ijmaacoodu inuu annaga xujo nagu noqday ayaga ka daata ahaantooda diimahooda markii loo noqdo ayaga ijmaac ay leeyihiin oo xuja ma jirinba wax ayaga diin ahaan ay u aaminsanaayeen anuu hadda diin ahaan waxaan u aaminsannahay inaan haysano daliil min adilati sharciga oo ah ijmac layahay soo saas maa oo nusuus noo sheegtay ayaga laakiin shareecadooda kumaba ahayn markii horeba wax diin ahaana ah oo ijmaacba kumaysan haysan haddaysan markaa iyu diintooduba uusan ka mid ahayn markii hore hadda hadday dhahaan waan noo ijmaacayna waxaan leenaha shay aan diintiina yahuudiya nasaare tawraad injiil aan ku jirin siad annaga hadda noogu qiil baaraysaan oo hadda baaxuurka annaga noogu baaraysaan markii horeba diinaanu midnan haysan marka culimmadu waxa waa la yaabaysa culimadu meel wax ka fiirinayaan ama say wax u akhriyeen waa la yaabaysaa oo inay culummada islaamku ay akhriyeen diinihii hore iyo macluumaadkii hore annaga moogta in wax la akriyo wax macna nooguma fadhiyo wax macnana kuguma fadhiyo ayib laakiin ummadaha iyo waxaad arkaysaa adduunka kitaab inta soo baxa buug soo baxa ama kitaab fayl loogu jiro in la gato adigu raashin iyo biyo iyo meel fayl iyo dhakhtar loo galay waa ark laakiin inaad kitaab gadato saad u akhrido nusakhu kaaga dhammaan yaa fayl loogu jiraa warashe hawshaas marka xageed joogtaan macrifada noocaas qof wau raada inu akriya raba iyo aduu agee joogtaan waxba isma tihin marka waclam waxaad ogaataa ana ijmaca saa'ir umam ummadaha kale oo dhan wey siwaa ka soo haray haadihi ummati ummadda nebi maxamed calayh salaatu wasalaam waa ummatu ijaaba adi ummadda muslimiinta laga hadlaya laysa bixujatin xujo iyo gar iyo daliil midna ma aha wey ayb wa qaala bacdu naasi dadka qaybo ka mida ah waxay dhaheen ijmaacu kuli ummatin xuja ola ah, waxay dhaheen ijmac kuli ummatin xujo iyo ummad walba ijmaaceedu waa xujo ayaga dhexdooda wey ayaga dhexdooda xujo ku yahay ola saa tiri ola saas tiri wey wa huwa ikhtiyaaru eh, sheekh abi isxaaq wey alustaad baa la yihahdaa wey wa sheekh abi isxaaq weeye qowlkiisa qowlkan asagaa wey nin imaam maxaa la culamada shaaficiyada oo waaweyneyd ka mida ah ibraahim ibn maxamed ibn ibraahim israyini alusul ashaafici wey ayb eh, afar boqol iyo sideed iyo tobankii ayuu dhintay alustaad baa loo yaqaana marka wahuwa ikhtiyaaru sheekh abi isxaaq israayiin uu doortay wey warkaasu doorto wuxuu yihi ummad walba ijmaac bay leeyihin yahuud ijmac bay leeyihin nasaara ijmac bay leeyihiin qolol ijmac bay leeyihiin warkaasu doortay laakiin waa lagu radi waa lagu radi warkaa waa laga diid waddaliilu calaa fasaadi dalika daliilka kutusay xujada inuu qowlka faasiday waxaa weeye maa bayana maa bayanaahu waxaan cadaynay maa bayanaahu waxaan cadaynay nuska qaar waxaa ku qoran maa bayanaa waxaan cadaynay oo ha laga gooyo saasa nuska kitaabka qaybo ka mida ah ayaa ku qoran weeye oo muxuu ahaa waxaan cadaynay ana alijmaaca ijmaaca iyo itifaaqu inamaa saara wuxuu ku ahaaday xujatan wuxuu ku ahaaday bisharci laa bilcaqli ijmaacu wuxuu xujo ku noqday oo daliil ku noqday hee bisharci laa bilcaqli soo maanan soo marin taasaan soo marnay ana alijmaaca inamaa saara xujaa biharc harcigu xujo ku noqday daliil lowlaa aan sharcina tusi lahayn ninkii a ijmac baa xuja waa lagu qasli lahaa waa aggeed ka keenta yaa kuu sheeg ilahin ku rasul kuma sheegin laakiin hadda adilaan haysanaa wey oo ijmac xujo ka dhigaysa harcu harciguna oo sharciga nebi maxamed alayh salaatu wasalaam ah lam yarid kuma soo aroorinoo kumana imaanin mana tilmaamin ilaa bicismati dhowrsanaanta haadihi ummatu ummaddan ayaga dhowrsanaanteed inay macsumo tahay moogii ummad kale sharciga nebi maxamed sheegin bimacnaa waxaa la rabaa inaad ogaato nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagu waa macsuum kabaa'irta waa itifaaq sakaa'irta ma jirtaa ahlulbidac badan waxay leeyihin xataa sakaa'ir kama dhacayso laakiin ahlusunna waljamaaca iyo qaar ahlulbidac waxay qabaan sakaa'ir waa dhacaysaa laakiin laa yuqaru calayhim una qasti maayaan ambiyadu markay dhacdo marka waa la baraarujinaya hada huwa madhab ahlusuna waljamaaca taa macnaheedu wuxuu leeyahy marka nebi maxamed waa macsuum soo duuduubo macsuum hadduu yahay ummaddiisuna waa macsuumo ummadiisu kulankeeda la soco xagee fiilada gashanaysaa nebi maxamed fiilada gashanaynaao asagu keligiis maadaama macsuum ahaa annagu markaan isu tagnana maxaa nahay culamada qaar baad la yaabaysa waxay ku leeyihiin sifo kasta oo nebiga laga helay calayhi salatu calaa infiraadihi ummadii oo khayr ah ummaddiisna waa laga helaya se wax u dhiraan dhirahan marka qaarkood <laughs> la yaabaysaa marka tana masalada ka mid a ah, waxay leeyihin maxay ummaddu macsuumo ku noqota waxaa la yidhi nebigu alay sala slam macsuum soomayn haa ummaddaanu soo tii raacday oo rumaysay ma aynu nebiga u gargaartay haa markay isu tagto waxaa weeye haadihi lwuxda iyo raaciddaa nebiga ay raacday waxay ka kasbanaysaa cisma kaanaha maxaa leeyaha nebiy min alambiya albaas ka kasbanaysaa olqataro marka muxuu sheekhu muxuu ku yiri waa shiraaj waa saxan yahay والشharcu lam yarid buu ku yiri ilaa bcismati hadi اumma ummaddaa nebi maxamed alayh sala sl inay macsuumo tahay in ku soo aroora xageed ku haysaa yahuud iyo nasaara inay macsuum yihiin ijmacu agad ku haysaa keen kitaabka ku qoran yahay kutubtoodii haddaan u noqonayna hee ijmac ma ilahaw diinta nebi maxamedna lagu hayo warkaad garata soo maa haddaad u fakan lahayd odhan lahayd kutubtoodaa laga helaaya inay ijmaacoodu xujo yahay waxaa lagu yidhi kutubtoodii waan soo salxaarna waan ka qiilbaarnay lagumaba hayaba an nebi maxamedna ma sheeginba marka waa waxaa weeye wax ijmac layidhaha may aaminsan taa macnaheed waxaa weeye اجmاع min khasaaص umaة mحamed alيه الsلaaة وaسلام ifham hadi masأl sheek اجmاع واlاtifaaq waxaa weeye he min khasaaص umaة mحamed alيه الsلaaة waسلام laa umuman ukrى mada kalo shugul kumalo marka waa khasaaista anago aan leenahay ayay wadaadada ku tiriyeen ay fiicanta qisada iyada khaas waxaan leenahay waxaa ka mida asanad isnaadka xadaثanaa wa akhbarana annaga khaas la cid kaloo haysata adduunka ma jirto niman profesooraha gaalaha waxay qoreen buugaag waxay dhihin adduunka dad war inta la sheego iyo taariikh ummadda muslimiinta ka fiican oo ka run badan oo ka cadaalad badan lama helaye fi taariikh maxaa dhacay hata nimanka waxay dhaheen xaddatana akhbarana bay ku leeyihin haddaad meel in uga soo tuurto waxay ku leeyin warkan xagee wadaa kan soo tuugim ah warkan xageed ka keentay ku leeyihin niman marka wixii saa wax u aruursaday oo akhbaartooda ay runtaa ku fadhido maba la helaayo waa dad la yaab leh waa runtiis wey hawshan marka waa min khasaa'is sidaa daraaddeed bu maxamed ibn sirin wuxuu yidhi alisnaadu min addiin isnaadkii xaddatana iyo akhbarana in la yidhaahee min addiin weeye fanduruu canman taakuduuna diinakum wardiinacooda qarsa iska fiiri wadaadka addiin u hor fariisanayso iska ilaali wey marka ilaa bicismati hadi umma ummadan buu daliil ku soo arorinay macsuumtahay fawajaba waxaa waajibtay jawaasu lkhaa'i banaanaashada khata iyo gafku ku bannaan yahay calaa man siwaaha ciddii ummadda nebi maxamed ka soo hartay oo min alumami ummadaha nebi maxamed alah sala slam ummadiisa ciddii ka soo hartay waxaa noo caddaatay gaf iyo khata inuu ku bannaan yahay oo kortigood isla raacayaan dariiq baadiya isla marayaan waana sida hadda muuqataba soomaa waa waaqic wax been ah oon waxba ka jirinin yaa waad aragtay ummaduhu hadda saa u dabayaacayaan maay ku leeyi kule ku ijmaacnay maxaa ijmaa ijmaac ma leeyihin fawajaba waxaa waajibtay jawaasu banaanaasho alkhata gafku ku banaan yahay calaa man duul iyo dad weeye siwaaha ee siwa ummat macsuuma ummadda nabi maxamed alay slam ka hartay oo min alumami ummadahaba baa ku caddaatay waa sax warka asaga faslu waama hadi ummati waama hadi lummati ummaddan soo maaha fabiijmaaci culamaa'i ijmaac iyo kulanka iyo itifaaqa culamada kula casrin casri kasta iyo wakti kasta iyo zaman kaste oo minhum ummadda ka mido wey minhum ummadda ka mida meeshaas hadda minhum annaga noogu qoran tahay nusa qaar waxaa ku qoran minhaa oo markaa loo celiyay ummadda ila waxaa l wa ama haadii umma baa lagu yiri ummadda nebi axmed soo maaha haddaad rabta ijmaaceeda fa ijmaac culamaai kula casrin oo minhaa min alumma ka mido laakiin hadda minhum baa l min intaa marka haddaa minta tabciiyada inta ka dhigta haddana ad inaad culamada u celiso baatil macnuu kaa noqonaya oo waxaa macnahedu noqonaya qayb ka midaa ijmaacay hada khaa marka waa inaad minhumta u celiso si kastaba ha atgo in loo celiyo le minhaadaasa ishaartay mowta nusakha kale waa in minhumta loo celiyo ummadda culummadaas oo ka mida minhum min alumma ka mido ummadda muslimiin ka mid yihiin laakiin waxaa ku fiican maslada dhahaysa minhaa ku dhahaysa e taasaa fiican xujatulijmacaas waa xuja weeye cala alcasri ladi casrigii iyo waktigii iyo zamankii weeye bacdan ayaa ka dambeeyey culimmada nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ummadda nebi maxamed alay sla ummadda culimmada ku jirta seban markay iswaafaqaan sebanka ayaga ku sixiga qarniga ku xiga qoladaa ijmaacoodii laazim uu ku noqonaya mana hadli karaan ah, kula casrin ama hadi اlumma faijmac اculamaa culamadii fuqahada ijmacooda kula casrin seban kasta wakti kaste oo minhu min alumma ka mida wey culamadaasoo minhu min alumma ka mida xujatu waa daliil iyo garwey cala alcasri ladi sabankiiyo waktigii bacdahum ayaa ka dambeeyey waktiga ayaa ka dambeeyo imaanahaya dadka dhalanahaya ee oo soo koraaya waxay leeyihiin adeeradan laa ijmaacay awoonada ijmaca abayaashan ijmaacay xujiya garbuuna ku noqon mana qararin karaan mana dilaacin karaan kamana leexan karaan hore baan usoo marnay wadaadkun hadda waa soo celin doona xataa ayagu ka noqon karin ayagu markay ijmaacaan laftigooda laa yajuusu lahum rujuuc wa qaala daauud daauud daahir wuxuu yidhi ijmaacu gayri saxaabati laysa bixujatin ah daauud daahir moogta shiraasi masaail waxaa laga yaaba kutubta weliga inaadan ka helin qatara kitaabkan ku jira waxaa ka mid ah hadi masala maxay tahay daauud daahiri waxaa laga soo raraa inuu ijmaaca diidan yahay laakiin halkan hadda maxaa kuugu caddaatay ijmaaca daauud daahiri diidan yahay waxaa weeye maa cadda saxaaba ama ijmaacu saxaaba ogolahayu kuleeyahay marka waxaa laga laakin wadaadadu waa ku idlaaqeen waxay kuleeyahay daauud daahiri wuxuu ku leeyahay he ijmaacu inuu xujo ahayn buu qabaa hada khatar hada khada cadaalad daro ninka daa u daari muxuu yiri ijmaacu hayr saxaabati laysa bixujatin wey laakiin ijmaacu saxaaba ka waran ijmaacu saxaaba waa xuja buu ku leey madaxan saaranaya asaga marka waxaa lagu qabtay oo lagu waxeeyey mar haddaad ogolaatay ijmaacu inuu xujo yahayba aada ogolaatay ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kulankeeda saxaabo iyo taabicin atbaacu taabicin heyrkood waa isla mid wey laa farqa baa halkaas asaga lagu qabtay marka markuu damcay hawshaa inuu qarariyena waxaa la yidhi ijmaac baaba lagaala hormara adiga laftigaaga oo ah inuu ijmaac xujo yahay saxaaba ku kulmayo marka ijmaaca saxaabada ay ku kulmeenna ma ahayn ijmac annagaa xujaa saxaabadu ma ay waxay dhaheen he ijmaac ulumma bay dhaheen marka umadda xagee u kala kacanaysaa bale isaga marka waa la qabtay wa qaala daawud ahli khayr saxaaba laysa bixujati cujama sheekh islam taymiya lakin kitaabkiisa waasitiya waad ogtay meelaha ugu dambeeya wuxuu ku qoraa ijmaaca matbuudka oo maxsuurka oo macluumka oo mashhuurka la yaqaano la koobi karo waa ijmacu saxaaba ama ijmaaci kaleo ka soo haro ummada kale soomaa wuxuu dhaha ummaddu waa baahday way firirtay meelay kala aaday nimo meel buu galay nimo meel buu xoogaa jamaacayo xeer ku samaysay masaajid maktabad ku samaysay la kala teg laakiin ijmaaca yaqiinta qadciga oo la hubo waa ijmacu asxaaba taa haddii le wax dhiba male taa wax dhiba male laakiin inuusan daliil ahayn sidaa u daahiri taasaa maxaa la yihahdaa aan la yeelin bidacyadaa la yeeli mahayo marka eh, laa farqa wey bayna ijmac asaxaaba wa gayrihim wax farqa udhexeeya ma jira hada wa saxiix wdaliilu waxaa wey calaa maa qulnaahu anagu waxaan nidhi oo ah ijmaac ummada nebi maxamed alay slam inuu maxaa la yidhaahdaa xujo yahay cid ayaga ka dambaysana uu laasim ku noqonaya waxaa weeye qowluhu tacala alla qowlkiisa yihi man yushaaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu huda ayb nuska qaar aayaddo dhan waa dhamaystirhayaan wayatabic ayra sabiili muminiin walihi maa tawalla waa dhamaystir lakin hadda ka nuskadeena waa goysay alaaya wuxuu ku yidhi aayaddaa iyadaa walam yufariq muusan kala geyn weye keen kala geyn waxaad ohan kartaa walam yufariq illaahu caza wajal oo alla muxuu sagargey alla wuxuu yidhi waman yushaaqiq rasuula mantuna waa isi mawsuul ilaahay marka mantaa kuma kala geyneen saxaaba taabiciin atbaacu taabiciin ummadda intii kale midna laguma kala geyn waman yushaaqiq rasuula mantaasaa lagu wada jiraa ah, halkaas waa waa dhihi kartaa marka walam yufariq illahu caza wajal waa ohan kartaa waxaad kaloo ohan kartaa walam yufariq walam yufariqi daliilu daliilku ma kala geynin daliilkuna waa kee daliilku waman yushaaqiqo wey ah waman ismiga mawsuul weeye ayb sidaa daraadeed shiraazi wuxuu ka cabiraa sharaxa wuxuu yihahda wa haada nasun caamun lijamiic اlumma naska waa nas caam waa sax nas waa nas caam qaabka wax loo daliisana waa la fahmo marka daliilku ma kala geen daliilku ma kala geyna casr saxaabada ijmaacoodii iyo taabiciinii atbaabu taabiciin kayrkood midna ma kala qaadin ijmaacu waa xujo waa lagu kala baxaya wa qowlihi sal allahu alay sl nabig l qowlkiisa baa daliilu ah weeye laa yakhlu kama marnaanahayo weeye casrun zaman iyo wakti kama marnaanahayo min qaa'imin mid u taagan lilaahi alla daraaddiis u taagan weeye caza qaalibihi wajalla weynaaye bixujatin xujo u taagan way cid dadka xujada iyo diinta iyo garta iyo adilada oo cadaysa oo mujtahida lamaba waayahayo w casri kasta waa la helaya haddaad tirahda casrigan culuma ma jirto haadaa baail weeyaa lagu oranhayaa warka war baail xadiiskan marka eh, meesha uu ku sheegay wadaadku waad ujeedaan wadaadkuna waa yihi muxaqiqiintuna saas weeye lam ajid hada lafdi bicaynihi wainama riwaayatu fi صaxiixayn laa tazaalu طaa'ifaة min ummati ظaahiriina calى اlxaq laa yadurhum khilaafu man khaalafahum hoosna waad ujeedaa qumaari oo takriijiyey raqamka hoose isagaa le muxaqiq qaala qumaariy fi takriij axadiis lumc laa asl lahu wa fii macnaahu ma rawaa abu hurayrata radi allahu canhu marfuucan in allaha yabcatu lihadi ummati calaa ra'si kuli miati sana man yujadidu laha diinaha marka kaasaa saxiixa xadiistaasa saxiixa laakiin lafdigan meesha noogu qoran ma jiro wax jiro maaha jiro maa waa baail kan asli male weliba waxay sheegaan bacdulculamaa ba waxay sheegeen inuu shiiraasi xadiiskan uu sheegay inuu mawduuciyo baail yahay laakiin waan raaraadiyey waan baaray xooga baan midaan raaraadiyey ma aanan haleelin ma aanan haleelin laakiin eh, uma aanan baarin kama yambaqi lannu maadaama uu mawduuc yiri culmo kaleba ay tuureen asagana warkii laga soo raray ma aanan si raaraadin kama yambaqi laakiin in la raadiyo uma baahanta asaga laftiisa laga soo ogaada laakiin culamaa sheegay inuu xukumay inuu baatil waxna usaga jiri ولأنه buu yihi اتiفاaqu ولأنhu iجmاacu اتiفاaqu man ولأنhu iجmاacu itifaaqu weeye min culamaai casr culamada casriga waktiga zamankaa joogtay calaa xukmi xaadiatin xaadiso iyo dhacdo dhacday ay ku ijmaaceen weeye faashbaha wuxuu marka shabahay weeye itifaaqu ijmaacu faashbaha ijmaacu wuxuu shabahay weeye faashbaha saxaaba faashbaha saxaaba wuxuu shabahay itifaaqan ijmaacan wuxuu shabahay itifaaqu saxaaba saxaaba waktigay joogeen samankay joogeen soo xaadiso iyo masale dhacday intay ku ijmaacaan soo xukun kamay ratibay haa ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam taabiciin atbaacu taabiciin keyrkood ijmaacay ijmaacaan oo xaadisa ku ijmaacaanna mil daaka ijma aaab wa udheeeyana ma jiro lanahu ijmaacu itifaaqu waa kulan iyo iswaafaqid oo min culamaai casri ka ahaaday weye samankii waktiga joogay calaa xukmi xaadiatin xaadie iyo dhacdo cusub ku ijmaaceen wey faashbaha aaaab saxaabadi mushabahay e faashbaha itifaaq wlijmaacu itifaaqa asaxaaba wa ijmac saxaaba saasa laga wada hadalkadaadku iska gaabsanaya ayb wuxuu ku yidhi faslun hadalka marka waa cadaaday ijmaac iyo maxaa la yidhaahdaa warkiisu wuu cadaaday weeye iyo inuu maxaa la yihahda xujo iyo gar yahay oo maxaa la ijmaacyada la yeelayana aysan ka mid ahayn ijmaac umad warkaa waa cadaaday fasl wuxuug hadda wuxuu rabaa inuu gudbo cidda la ictibaarinayo warkeeda fi ijmac wa yuctabar waa la ictibaarin weeye fi sixati ijmac ijmaca sixadiisa iyo fayogiisa waxaa la fiirin weeye la tixgelin itifaaqu jamiici culamaai alcasri cala alxukmi xukunka ku ijmaco jamiic alculamaa fi lcasr culamada waktigaa joogta oo nool oo mujtahidiinta dhammaantood waa inay ku kulmaan maslada ay ku kulmaan fain khaalafa hadduu khilaafo bacduhum qayb ayaga ka lam yakun ma ahani daalika itifaaqaas ijmaacaasu ijmaacan ma ahani haddii culamada qaybo ka mida ay diidaan nin iyo labo ha noqdeene waxaa weye laysa daalika biijmac ma aha midka asaga meeshaa isaga waxaa ku qoran oo ka maqan oo annaga ka dhacday sawaan qalu maxaa sawaan qalla aw karu sawaan qalla aw karu aw katru macnaha waxa khilaafaya le wuxuu ku yihi fain khaalaqa bacduhum lam yakun ijmacan soo musade bu wuxuu ku yidhi sawaan qalla waxaa yar kuwaas khilaafka waxaa siman kuwaas khilaafka keenay qalla ha yaraado aw karu ama habatin intaas halka waa ka go-anta waxaa kaloo ka go-an oo iyana meesha ku qoran wa qaala ibnu jariir طabari fain khaalafa waaxidun aw inayn falaysa ijmaacan intaasoo waa naga go-an tahay nusa kaloo dhan waa ku qoran tahay qaala ibnu jariir abari qaala ibnu jariir jarir abri waan soo mar shalay hadalkiisa waan soo ishaaray damaana soo ishaaray madhab fasid ijmac inuu ku leeyay hadalkiisu muxuu ahaa fain khaalafa waaxidun ow inayn he lam yakun ijmaacan cafwan lam yakun ijmacan fahuwa ijmac de cafwan cafwan yani in waale yani in ka qarib muxuu fain khaalafa waaxidun ow inayn he fahuwa ijmaacun waa ijmac wey haddii laba nin iyo nin dhinac u boodo ummadda kale meel isla marto wuxuu yidhi waxba ka soo qaadi mayna labada waa tuuray labada wadaad waxaan leenahay raalli iska hada meelaha biyaha iska cabo wadaaddaa cagsi ku cagsay ibnu jariir waxay dhaheen asagu soo muusan dhihin ummadda hadday nin iyo laba khilaafaan ijmaaceedu waa xuja oo labada nina waa la tuurahaya asagu hadda wuxuu hadalkiisa asaga dib ugu celinaynaa xujada asaga ku naqaynaa xabadda laguu soo rido waa inaad ku ridi karta horta mogta haddaadan xabadda laguu soo rido intaad qabata aadan ninka ku ridi karin waxba ma taqaani waxba lama socon karta waxaa la ibnu jariir maxaadna tiri haddii nin iyo laba in khilaafo waa ijmaac biyo kama dhibcaana soonamaada dhin haa xujadaadaan soo qaadaynaa xabad adaan kuu ridayna waxaan ku leenaha ummaddu waxay ku ijmaaceen hal nin hadduu khilaafay inaan waxba laga soo qaadayn adigaana haddana khilaafay qowlkaagu waa baail wey ma garateen xabad si loogu riday ijmaaciiba asaga lagu naqan waxaa leeya hadda inuusan ijmaacu xujo yahay hadduu maxaa usan xujo ahayn haddii laba nin aysan khilaafaan yaanu annaga isku waafaqan adaana khilaafay soo maaha adiguna hal nin baa tahay waa lagu tuurahaya ijmaacu marka muxuu ku guntamay in hadday nin iyo laba mid ay khilaafaan usan ijmaacan ku guntami wey xujada si loogu rogo waa gargameelada waa lagu dabagedin ninkii marka waa sax marka marka qaar adiga xujada la imaanayso oo lagu dabagedinaya marka mujiri tabar warkaas meesha uu qoran yahay tahay wa min annaasi waxaa ka mid ah man qaar uu ridi doona hawshaan oo dhan kuduu duuduubi doona hadhow laakiin eh, sharax oo kale wuxuu yidhaahdaa wa ana aruddu calayhim cala tartiib ninba meel baan ku dilahayaa buu yidhahdaa iga fiirso ninba number o laba saddex afar shan ku tugan tuganaya ka dhegeysa wa min annaas waxaa kamid man qaala yidhi in kaana almukhaalifu hadduu yahay aqala cadadan mid yar weeye xagga tirada ee min almuwaafiqiina inta iswaafaqday uu ka yar yahay lam yacudda la tirin mahayo bikhilaafihim lam yuctada lam yuctada la tirsan mahayo bikhilaafihim khilaafkooda la tirsan mahayo qola waxay dhahen hawsha xisaab aan ka dhigno waxaan fiirina wadaadada iswaafaqay iyo kuwa diiday hadday kuwa wax diidano ay ka yaryihiin kuwa iswaafaqay waxaan leenahay waa layni tuuray waa laynka batay taa waa xisaab wey lixdan toddobaatan baa meel martay soddon baa diiday soo maa alani tuuralinka batay wey min annaasi man qaala in kaana almukhaalifuuna kuwa khilaafay aqala cadadan tira hadday yar yihiin min almuwaafiqiina kuwa iswaafaqay lam yuctada la tirsan maayo bikhilaafihim khilaafkooda waxba laga soo qadin oo la tuuraya wa qaala bacduhum qaybo kama iyaga kamid culamada kan waxay dhaheen in kaana almukhaalifuuna hadday yihiin cadadan tira hadday yihiin oo laa yaqacu uusan dhacayn laa yaqacu laa yaxsul uusan xasilaynin alcilmu cilmi iyo yaqiin usan ku cilmiga hadda waa yaqiina la soco uusan ku xasilayn bikhabarin warkooda lam yuctada la tirsan maayo tana waa in la shidee lam yuctada la tirsan maayo bihim ayaga la tirsan maayo wa bikhilaafihim ayaga iyo khilaafka waxba laga soo qaadi maayo tan muxuu yahay tiwar kaga duwan yahy waxay leeyihin waxaan fiilinaynaa cidda wax khilaaftay hadday khabar iyo xadiis noo warin lahaayeen mutawaatir ma gaari lahaayeen culimo mutawaatir gaartay oo tiradaa ka wada balaayiinu cumadii baa waxay tahay mujtadiinta waxay yidhi dhowr milyan maxaa la yidhaha marka malyan baa xagga u booday mutawaatir tirax ciiddaa ka badan baa khilaaftay hadday mutawaatir uu noqonayo khilaafkooda waxa wey waxbaa laga soo qaadaya haddaysan mutawaatir gaarhsanayn he waa la tuuraya saasay dheheen qaala bacdu in kaana mukhaalifuuna cadadan tira hadday yihiin wey laa yaqac uusan dhacayn usan xasinan alcilmu yaqiin uusan ku xasinan wey bikhabarin warka ay wariyaan iyo xadiiska ay wariyaan iyo warkay sheegen usan haqiiqin ku xasinan lam yuctada la tirsamaya bihim ayaga la tirsama waxaana laga soo qaadi maayo laakiin hadday mutawaatir gaarayaan hadda dad mutawaatir gaaraya lama tuuri karo khilaafkooda ah, waa la ictibaarinaya waxaa ka mida man qaala yidhi idaa ajmaca hadday kulmaan oo iswaafaqaan ahlulxaramayn makat walmadiina weeye iyo walmisrayni labada masar weeye oo albasra walkuufa weeye lam yuctada la tirsan maayo bikhilaafi gayrihim khilaaf ayrkood la tirsan waa laga soo qaadi maayo hadday makiya madiine meel wada maraan ama basriya kuufa meel wada maraan maaha afartooda wa laga wada hadla hadday maxaa ijmaacaan idaa ajmaca ahluxaramayn maka waa madiina walmisra maxaa la yihaha walmisrayn marka hadday ahlumadiina xaramaynkooda meel isku raacaan ama basre iyo kuufo ciraaq ku yaalla ay meel isku raacaan ijmaac baa laga soo qaadahaya cidda kale warkooda laga soo qaadi maayo waxba laga soo qaadi oo maxaa dhacay kuwan maxay galabsadeen oo ummadda kale looga jeclaa waxaa looga jeclaa hadda maka waxa nabi maxamed baa ku dhashay waxyi baa kusoo degay baytullahi alxaraam wey khayru biqaaci alardi wey culammadii baa fadhiisatay meeshii lagu soo xajinahayo wey meel xel ma heeli kara maaha cilmi meel fadhiistay wey haye madiinana madiina waa mahjaru nebi alayh salaau wasalaam wa mahbatu wey wa qabri nebi alayh salaau wasalaam wa masjidihi wey wa xaramu haani wey wa kada wa looma dhowaan karo maxaa la yirahda waa majlis maxaa la yirahdaa imaara maxaa la wa khilaafa wa kada loo dhowaan karo maayo labadaa magaalo waxay dhahen qatartaasay wataan haye maxay wataan kuufa iyo basra maxaa labadan magaalo saxaabaa jeexday muhaajiriin baa jeexay ayagaa maxaa la injineerinka ahaa kabacdi saxaabaa degtay awlaadooda ku dhalatay muslimiinta ku islaamay taabiciin madaaris iyo jaamacad baa laga aasaasay jawaamic baa laga aasaasay waa laga ijtihaad marka waxay culimada fadhi halkaas fadhiya meel loo dhawaan kara iyaganuma laba afarta ayaga waa qatar bay sheekaas laakiin warkaa ma yeelay lamana yeeli doono wa qaala maalik wuxuu yidhi qaala maalik wuxuu yidhi idaa ajmaca hadday ku kulmaan way ahlu madiinati imaam maali baa wuuu yidhi asag goori idaa ajmaca ahlumadiinati haddii ahlumadiina meel isku waafaqaan lam yuctada la tirsan mahayo wey bikhilaafi ayrihim ayago khilaaf ayrkood khilaafkiisa wa laga soo qaadma waa la tuurahaya ahlumadiina hadday meel wada maraan buu yidhi meesha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa la yidhaahdaa uu ku jihaaday oo ku aasan yahay oo ansaari muhaajiriin ay fadhiyeen weeye cilmigaas adigu ahayd khilaafa raashidana ay maxaa la yihahdaa ka hana qaaday cid kale wuxuu yidhi haday khilaafaan loo joojin mahayo warkaa marka imaamu maalik uu yidhi yaa waxaa isku qabtay asxaabulmaalikiya maxaa laga wadaa warkan ayaga war in la yihah ummadda nebi maxamed alay sla alumadiina goonaha looga gooy oo ayaga ummadda dhan ka xoog badan bay isku khilaafeen maxaa laga wadaa waa tii shalay aan soo marayno de asxaabu turuq shaaficiya somaalian soo maray qowlka imaamku in la fasiro yaa marka qaarkood la isku qabanaya markaasa intaa oo weji intaas turuq baa laga sii daynaya tii baa hadda laga hadlay wuxuu waqaala alabhariy abhari wuxuu yidhi min culamaa almaalikiya eh, ka mida oo caalima ayuu ahaa wey ayib qaadi abubakar maxamed ibn cabdillah ibn maxamed atamiimi sheikh lmaalikiya waa ciraaq oo nimanka ciraaqiyiinta ile maalikiyiintu waxaa la yidhaahdaa ciraaq markii laga tago dee xijaas iyo madyaan markii laga tago waxaa la yidhaha ciraaq baa ku xigtay wey iyo masar labadaas ayay ahay wey kabacdi maxaa la yidhaha yaxya ibnu yaxya alandolosi ayaa muwaطa intuu qaadayba andolos ka tuur iyadoo halkaas shaaficiye iyo maxaa la yidhahda la iska fadhiyo ahluxadiis la iska fadhiyo muwaطa maalik buu qaaday rag buu fooda geliyey kitaabkiibuu akhriyey sanadkii baa laga qaatay waa loo baahday kabacdina maalikiya halkaa nin baa maalikiya ka qarax ah, madhab ashaacira wuxuu ahaa ciraaq waxaa geeyey meesha la yihaahdo maqrib caalam islaami iyo morocco waxaa ka turiya libya ka inu towmareed inu towmareed baa inta balaaya isaga dhigo wadaad balaaya isaga dhigo suufi oo shiici inkaar qaba ah ayuu maxaa la yihahdaa ashcarina xagga ka ah ayuu halkaas maxaa la ka degay madhab ashaacira marka hore ashaacira lala dagaalami jira markii dambe si loo wada loo wada kubiya keenay maxaa la yihahdaa waa xoogaysteen marka hal nin ayaa dhul iyo bilaad ba bedelahayo maslo saad moodaysa ma hal nin baa wax bedelahaya bilaad kamila ayuu bedelahaya laakiin waa ninka ilaahay ku irsaaqahee arday iyo xer iyo cidu gargaarta iyo ikhlaas ilahi subxana watala ku irsaaqo marka warkii baa la ysku qabta wadaadka marka waxaan ku keena hadda waa nin asagu ciraaqi oo mashriqiya maghribi ma ah wa qaala alabahariyu wuxuu yihi oo min asxaabihi asxaabi maali ka mid ah. asxaabada raggii la kulmay maana la socon lakin maxay tahay waa nin maalikiya wey wuxuu yihi inamaa in kale maana araada waa doona bihi hadalkaas maalig wuxuu la doonay fii maa shayga ariiquhu wadadiisu uu yahay alkhbaaru in lagu waramo nuska qaar waxaa ku qoran alahbaaru oo markaa taasaana fiican alakhbaar waa bimacnaa axaadiia ku saabsan wey akhbaarta iyo axaadiista ku saabsan sunnada taas wey oo maxay tahay macnaheedu sunnada ay wariyeen ahlulmadiina iyo sunnada ay dad kale wariyeen hadday isqabtaan waxaa la hormarinaya hee sunnada ahlulmadiina ay wariyeen oo maxaa dhacay lianna waxay joogeen wey meel culummo iyo ansaar iyo muhaajiriin iyo awlaadooda ay joogeen oo waxyi maxaa la yidhaha loo soo hijrooday oo cilmi badan u yaallo waa xaraf ilaahay fadhiyahu marka alikhbaar in lagu warramo tusaale kal axbaas wey ee kal awqaaf sida waqafka oo kale dhulka la waqfo xabsi xabsi de maxay tahay masaajidka haddaan dhex fadhina waa la xabisay maxaa loo xabisay salaad iyo kutub in lagu akhristo muslimiinta inuu ka dhexeeya loo xabisay wey ah, taasaa loo xabisay wey taay laakiin hadday qola ku habsato oy dhahaan maxaa la yidhahda annaga ree hebela iskale ama annaga ururaha iskale ah, waxaa weeye de saasoo waa hawl kale wey hadday balaahi ku habsato waa wey waa hawl kale wey ay madaxa hadda war baa ka socde hadda war ka socda qola lagii sheegay masaajid hadda dhisaysa oo ku haya maxaa la yihahdaa masaajid baan dhisanaynaa maxaa masaajidkaa dhisanaysaa dadki waa fahmi waayen marka waan ufasira waxaan ku iri masaajid ay cisaan dhisanayaan wey anaa idin sheegay tafsiirka anaa saarayaan ku iri laba weji buu ixtimaala cindi muxuu yahay wejiga koowaad qoys iyo qabiil baan ku dhisanayna annagaa dhisanay annagaa culmo ka noqona sheeka noqonayna wejiga labaad tafsiirka muxuu yahay ictisaamku saldhig ay leeyihin oy ka duuraan oo khatar ah ee maxaa la usta fi balad xawaawi ayib war hoose warkaan ii sheegahaya ninkiidiidaasi u taalla waad ogaan doontaa markii waagu ku barya haddii doonan wallaahi wargaadka wax noo sheegay waa caddaatay inay hawshaa iska magaciista waayahan hawshaasoo socto marka kula yaaba maa ciddii samaysata leannu masaajidoo dhan baa jifooyin iyo qabaa'il yaa maxaa la yidhahda hawshaa iska socoto wala abhariyu sidii loogu kala tegey maxaa la yidhahdaa akhlaaqiyaadkii iyo diintii iyo wixii oo dhan yaa masaajidii iyo maraakiistii iyo khayrkii iyo dacwadii waxo dhan waxaa laga dhigay qabyaalad iyo ururaysi iyo faaraqabiil iyo reer hebel iyo magaciis baa laga dhigay ma u malaysa sidaas diin iyo ummad inay ku asaasmayso ma u malaynaysa culummo insaa lagu soo saaray ma u malaynaysa hal nin lagu soo saari maayo anaa idin sheegay wallahan hal nin lagu soo saari ummad qabyaalad iyo magaciisii iyo hawsheeda ay halkaatay masaajideeda culummadeedu hal arday ma soo saarahaya waadna ogaan doontaa sataclamuun waad ogaan doontaa hadday soo saarayaan hore usoo saari lahaay hore usoo saari lahaay marka waxaas waxaa lahaa dadka talabada wax baranaya inaad ka xorowdaan marnaba inaad shirki ka badbaadday iyo gaalnimo he waxaa ku xiga inaad qabyaalad ka badbaado haddaad soomaali tahay hada maxaa la yihahdaa alqowl الثaani maxaa weeye qowlka koobaad ilaahay ka cabso shirkiga gaalnimo iska ilaali qodobka labaan kuu dardaarma maxay tahay ayo aalib qabyaalad iyo qurun iska ilaali qof muslima oo madax banaan noqo wadaad iyo arday ha noqonin qoys iyo qabiil ha noqonin dacwada iyo diinta iyo cilmigaada wada ha noqdo ummadda wax u dhexeeya dacwo urur hawadi dacwo qoys iyo qabiilna hawadi dacwo magaalo hawadi maxaad wadaysaa dacwa umma ummadda islaamka baad u dhaxaysa soomaali iyo kayrkeed iyo maxaa la yihahdaa he ummadaha kaleo nala degano qoomiyadaha kala oon ummada ugu sokayso kurti maaa la dadka inay muslimiin yihiin dadkaasaa u dhaxaysa laakiin dacwo qoys iyo qabyaalad haddaad hoos ku noqoto adiguna meel gaari maysid he meel waxba gaarsiin maysid waxaad meel gaarsiin dacwona diinna meel gaarsiin maysid ayib wuxuu inamaa araada wuxuu la doonay alaxbaas awqaafta awqaaftana haddi la soco wixii loogu talagalay iyo weji loogu talagalay haddii laga saaro waxaa wey way ka baxaysaa waqafkii waqafkii way ka baxaysa magac kale qaadanaysaa magac kale ay qaadanaysaa iyo wasaac saaca wax lagu miiso saac wax lagu miisi jiray oo maxaa leh nebi maxamed calayhi salaatu wasalam sakaatul fidriga meequu bixin jira tusaale la isku qabto markaasaa waxaa la yidhi intaasuu bixin jira saasuu bixin jira saasay hawshu ahayd baa leeyahy maal dood baa la keena ansaar waxay soo xaadiriyeen dhowr milyanoo saac waxay dhahn waa kan saacii saxaabiga hebel haystay anna aabbaayb awowga baan ka dhaxla annaa maxaa lay ayeyda baan ka dhaxlay kan waa kii nebi maxamed kuduq lagu beeganayay niman ciraaqiyiina maxamed bin xasan ayaa ka dooday markaasaa lasoo hordhoogo masaajidko dhan baa saac noqday markaas yoor waa isdiiben maxaa la saacaddaa laga bilaabo iga daaya mas wey marka waa ogolaa lakin marka hore doodbu ka qabay wey marka soo xajeeyey oo hawsha arkay iyo nuurkii burhaantii u isdhiibay wey ayb marka saac waa saas wey wa qaala bacda asxaabii waxay dhaheen asxaabu maalik waxay dhaheen inamaa araada wuxuu la doona bihi bilqowl wuxuu la doonay atarjiixa inuu kala rajaxo binaqlihim naqligooda in la kala rajaxo macnaha atarjiix binaqlihim naqligooda in lagu tarjiixo cafwan naqligooda in wax lagu tarjiixo maxay tahay masaa-isha iyagoo ay soo rareen aqwaasha axaadiista ijtihaadaadka iyagoo ay soo rareen iyo ijtihaad kale iyo axaadiis kale iyo aasaar kale hadday isqabtaan he waxa weye waxaa la rajaxayaa koodow waxaa loola jeeda inamaa araada bihi ay bilqowlihi idaa ajmaca almadiina wuxuu ula jeedaa wey atarjii u ula jeedaa binaqlihim naqligooda naqlika hadday isqabtaan oo naqli naqli ahli isqabtaan tusaalaan maka ama daaif isqabtaan ama ciraaq isqabtaan ama masar isqabtaan koodaa la rajaxaya kooda xoog badan sababtuna maxay tahay lanna maxaa layaha riwaayadooda iyo maxaa layaha axwaasha nebi maxamed bay xaadireen muhaajiriin baa jooga duqooshinkii baa jooga ansaari muhaajiriin baa jooga meesha waa meel waxay maxaa layaha nuur ku degay qaala bacdu qaybo ka mida waxay yidhaahdeen oo maalikiyada ka mida inamaa araada wuxuu la doona bihi maali wuxuu la doona inamaa arabanintan wadama ujeeda qowlka baa la fasiraya wa inamaa araada wuxuu la doonay weeye bihi bilqowl wuxuu la doona fii zamani saxaabati zamanka saxaabada buu la doona iyo wataabiciin taabiciintu buu la doona iyo wa atbaaci taabiciin saddexdaa qolo wuxuu ka hadla quruunu mufadala asalaf ahlulkhayr wuxuu ka hadlaya qowlka ugu xoog badan waa kan wey qowlka ugu xoog badan waa kan wey ayib marka eh, kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii yaan intaan ku wareernay oo wax nooga rida aan weynay ayaa markii dambe ilaahay noo bixiyey maaa lh sharf cabdinuur markaasu ruuxa laga wado oo ugu fiican waxaa weeye waa saxaaba iyo wataabicin atbac taabicin waa laga wado qowlka ugu fiican kawa ahlu madiinaha laga hadlaayo oo qowlkooda la rajaxayo oo laleeyahay hadday cid kale khilaafta ju loo oran maayo waxaa weeye saxaabadii madiine ku joogtay iyo taabiciintii madiine joogay iyo atbaacu taabicin madiine rag joogo ragkaa qowlka ugu xoog badan kaaw waxaa ku xigo haddii asaga laga midkii kale oo hadda ahaa inamaa araada bihi tarjiix binaqlihi kaasaa ku xigo kaasaa ku xigo aqwaasha ugu xoog badan kaasaa waxaa ku sixiigsanaya markaas inamaa araada eh, fima eh, bihi fima kaana ariiqu alikhbaar oo xadiis iyo akhbaarta ay tahay saas u kala xoog badan aqwaashu wa bacdu fuqahaa waxay dheheen fuqahada qaybo ka mida ah waxay dheheen idaa ajmaca meesha hadda qaal bacdu fuqaha noogu qoranta waxaa ku qoran kutubta qaybo ka mida ah, eh, wa idaa ajmaca khulafaa bacdu fuqaha kuma qorna ida ajmaca khulafaa arbac saasa qoran wa qaala bacdu fuqahaa waxay dhaheen idaa ajmaca hadday kulfaan alkhulafaa larbaca hadday kulmaan weye ridwaanullaahi calayhim allah raalli ka noqdee lam yuctada lama tirsanayo bigayrihim ayaga ayrkood lama tirsanayo cid kale oo la tirsanayo ma jirto yu fuqahadu meel soo maraan raafida waxay dhaheen idaa qaala caliyu hadii yara karama allah wajh ila wajisa karaamay haduu la yihahdo shay-an hadduu yihah lam yuctada la tirsan maayo bikayri isaga kayrkiis la tirsan maayo tan waxaa loo yaqaanaa ijmaac اlcidra ama ijmaacu ahlilbeyt baa loo yaqaanaa ijmaac اlcidra ama ijmaacu ahlilbeyt ahlulbeyt maxaa laga wadaa cali baa laga wadaa xasan baa laga wadaa xusein baa laga wadaa faatima laga rabaa cabaas baa laga kuwaas dadkaas laga wado ayagana waxay dhaheen haddii ahlulbeytku meel yihahda ayag waxayna qabaan la soco waxay ku leeyiin ijmaca waxaa ku jira macsuum laabudda an yakuuna fii ahli maxaada mujmaciin e macsuumun inuu ku jiro waa laga maarmaamay sida nebi maxamed alay slam ummadda ugu dhex jiray waa in marka la ijmaacayo laga helo mid macsuuma waa in laga calina macsuum bu ahaa ay warkaasay leeyihin marka war baailow wuxuu shiraazi ummaddaahaya hadda ka dhigayso shiraazi hadda wuxuu odhan duduwida wixii huwa daliilu calaa fasaadi hadi alaqaawiil aqwaashaas tirada badanoo kuu sheegay fasaadkeeda waxaa ku tusahaya ana allaha subxaana alla nasanaantiise inamaa awjaba wuxuu waajibiyey itibaaci raacid weeye sabiila jamiic اlmuminiin muminiinta oo dhammaystiran sabiilkooda jidkooda in la raaco ayuu alla nagu waajibiye waxaana la yidhi wayatabic hayra sabiili muminiin ba alla nagiri wey fadalla hawshaa waxay ku tusay weeye calaa anahu idaa khaalafa calaa anahu amar yeeshana idaa khaalafa hadduu khilaafo bacduhum qaybo ka mid o ah, hadday qaybta kale khilaafaan jaaza waa bannaan tahay hawshaa hawl bannaan bay noqonaysaa oo lama dhihi karo ummaddii qayb ka mid aad khilaaftay ahlunaar baad noqonaysaa waman yushaaqir rasuula maxaa la yihaahdaa min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic ayra sabiili muminiin nuwalihi ma tawala nusli jahanama laguma dhihi karo jaasa macnaheedu waxaa weeye mar haddii la iskhilaafay mas'aladu waa masale khilaafiya war baa ka furan dood baa ka furan maxaa la yihahdaa halka waa inasaa ula socoto fadalla calaa annahu idaa khaalafa bacduhum jaaza waa bannaan yahay weeye oo takfiirin iyo maxaa la yihaha kama furno lakin haddii aysan uusan khilaafka uusan gaarsiisanayn wax laga hadlo laakiin haddaad khilaafka aad abuurtay uu tawiil iyo takfiirin iyo tabdiic keenaayo haddu sheeku keeni doonaa lagaa takhalusay banaanka lagu tuuraya adoo tawxiidsanaya shilaasa maanta ka hadli doona adoo tawxiidsanaya wali mujtahida yaa lagu tuuraya maxaa lagi tuuraya lianno kansar iyo waxaa kugu dhacay he coronavirus baa kugu dhacay waa lagu kala tuuraya wuxuu ku nabiya sala allahu calayh wasalam nebiga ilaahay inamaa baa kutubta qaar ku qoran nuska qaar waxaa ku qoran ولأن النبي sلى الله عليه وسلم إنmaa أخبر baa ku qoran hadda laki inaga in waa noo goonto waana fiicanta ولأن النبي sل اه ل sل nabigi ilaahay أkhبara wuxuu sheegay weeye can cismati jamiic اlumma ayuu sheegay ummadda oo isu tagtay inay macsuumo tahay ayuu sheegay oo muxuu yidhi laa tajtamic ummatii cala dalaala saasuu yidhi baadi kuma kulanto taasaa la sheegay fadalla waxay kustusay warkaa isaga xadiiska nebiga alayه الsalaatu wasalaam calىa jawaasi اlkhaطa'i gefka inuu ku bannaan yahay calىa bacdihim qaybo ka mida inuu ku bannaan yahay hawshaa waxay ku tusaysaa weeye qayb ka midoo haddii maxaa la yidhaahdaa ay meel maraan inuu gaf ku banaan yahay weeye waxuusan gafka ku banaanayna uu yahay dhammaan iyaga wada socdo waliana nebi sal l nabig ilaahi akhbara wuxuu sheegay oo ummadda uu sheegay oo ka warramay can cusmati jamiici lumma ummaddo dhammaystiran inay macsuumo tahay fadalla wuxuu warkaa ku tusay weeye calaa jawaasi bannaanaanshada alkhata gafku uu bannaan yahay calaa bacdin qaybo kamida uu ku banaanyay marka haddii qayb ka mida khaata ku banaan yahay dee qowlkooda macsuumna maa xujana ma noqon hayo isagana masle khilaafaya nin waliba daliilkiisa xujadiisa taasaa lagu kala baxaya fasl wayuctabar waa la ictibaarinaya fii sixati ijmac waxaa la ictibaarinayaa itifaaqa kula man kaana min ahli ijtihaadi wayuctabar waxaa la ictibaarin oo wax laga soo qaaday markii ijmac laga hadlayo fii sixati fayoobida alijmac ijmac uu fayoobaad waxaa la fiirinayaa itifaaqa kula man qof kasta weeyo kaana ahday min ahli ijtihaad dadka ahlu ijtihaadka dhammaantood masalada waa inay isugu yimaadaan haddii ninka maqan yahay la yeeli maayo sawaan waxaa siman weye kaana ahaan ya midka ahluijtihaadka midka ahluijtihaadka kaana ahaan yala mudarisan qof mudarisa ah, oo wax daraaseeya oo kutubta akriya culumta akriya mashhuuran caan oo la yaqaano wey meesha mudarisan ku qoran tahay nuska qaar waxaa ku qoran eh, macruufan macruufan baa ku qoran sawaan kaana macruufan aw mudarisan labaduba waa qoran mashhuuran oo la yaqaano caam baay nin caam bahay oo caalami bilaada caam bahay inuu yahay iyo maxaa la yihahdaa aw khaamilan nin qarsoon khaamil bimacnaa khafiyu kaamil waa bimacnaa khafiyin mastuuran oo iska asturan waa mujtahid waa caalim laakiin waa nin mutawaadica oo gurigiisa iyo masaajidkiisa iyo caruurtii meelisa iska jooga ninka u yimaadana mas'alada uga rido weeye aan laakiin aan mikrofonada iyo maxaa la yihahda manaamirta iyo facebooka iyo twitterka iyo telegramka midna ma fadhiyo meelaha midna ma aado gurigiisu fadhiya marka waa kaamil wey waa iska suran yahay waxaa khaamilnimada kaloo ka mida ah, oo keenta sababa keena waxaa ka mida ah inuu qofku dego atraafta tuulooyinka degmooyinka meelaha inuu iska dego ayaa ka mid ah laakiin ninku caasimadda hadduu fariisto maxaale mujtahidna yahay caasimaddu xerowgay soo saaraysa iska daa mujtahid hadduu ninku mujtahid oo caasimad fadhiyo waa lagu soo yaacaya qasib baa gurigiisa looga soo saaraya masaajid baa lasoo fariisinaya celeel saaxib meesha kuma jiraysid ka soo bax lanno maxaa dhacay meesha xertibaaba haysato na wareeri sida ibnaha kasoo baxdahaya marka nuclearka hadduu tuulo iska dago oo meeshasa iska aado waxaa weeye cawaasimtana ay qabsadaan maxaa layihi xerowye ay qabsadaan xerowyadas macaan noqonayo mujtahidkuna waa iska qarsoomaya marka waxyaalaha keena asturnaanta aya ka mid wa sawaan waxaa kaloo siman kaana haya cadlan qof caadila amiinan ee saadiqan amiin saadiq qof cadli ah oo saadiqa oo rulo lagu yaqaano inuu yahay aw faasiqan inuu faasiq yahay mutahatikan ee maxaa la yihaahdaa mutafadix ah oo maxaa la yihahdaa xumaanta iyo wuxuu samaynaya inu aaba yeelen fisqigana la jahraya oo meelaas xumaanta la taagan oo maxaa la balaayada la taagan inu ya waa isku mido waa mujtahid waa caalim mas'aladii la weydiiyo waa kala tuurhayaw laakiin waa faasiq oo khabiisa oo maxaa la inkaar ku dhacday oo weliba fisqigiisu calan yahay wala mutahatik waxaa banaanku fisqigiisu yaallaa qabyaalad iyo qurun iyo balaayo ka shaqaynhayaw taas kala qaadid male limaada wuxuu yihi لأن المعawila waxa la cuskanaya لأن المعawil لأن المعawala لأن المعawala waxa la cuskanaya waa في dalika oo iجmاع loo cuskanayo waxaa weeye calى الاجتihaad baa loo cuskanaya hadda ma fiirinayna fisqi iyo cadaalad iyo qarsoonaan iyo muuqasho midna ma fiirinayna lakin maxaan fiirinaynaa qofku mujtahid ma yahay basa fiirinayna لأن المعawala waxa la cuskanaya waxaa weeye في dalika maxaa la yihahda في اعtiqاad iجmاع iجmاع gudihiisa waxa la fiirinayo oo danta loogu jirto waxaa weeye cala lijtihaad war qofkaan ijtihaad ma gaara mise ma gaarin haddaad tidhahdo waa gaaray ijmaaca inuu waafaqo waa laga maarmaa haddaad tidhahdo ma gaarin waa la tuuraya wuxuu ku yihi sheekhu walmahjuuru uu ka hadli doonaa maxaa la yihahdaa fisiga iyo baan malayna fisiga uu kaga hadli doonaa almuhim faasiqa horta dhamey wuxuu ku yihi walmahjuuru midka maxaa la yihahdaa ii sheeg laga hijroodo laga tegay macnaha waa ninaan wax alaba iyo xer iyo dad la joogo midna ma jirin mahjuur naska qaarna waxaa ku qoran wlmajhuulu saasaana fiican wlmajhuulu midka majhuulka laga yahay maxaa la yihahdaa caalimnimadiisii iyo cilmigiisi ijtihaadkiisaba aan la gelin oo dad badan ba aysan warkahayna dad yar oo maxaa la yihah farakudisa warkaaya majhuul wey kal mashhuur buu leeyahay midka caan baxay hee oo warbaahinta fadhiya ayuu la mid yahay ay saas warbaahinta midka fadhiya hayuu warbaahinta hadda yaa haysta warbaahinta hadda waxaa haystaa kuwa maxaa la yihah dhil dhacday aan toosin karin ayaaba haysta wey ay midbay ka sheegayan eh, tvda fadhiya iyo waay ka sheegayan su-aal baa laweyy shekh ninkaygu weysada ma iga jebiyaa markaasu markaad weysaysanaysay eh, madax ma kuu banaana markaasay tiri ha markaasu waa kaa jebiyaa haddii markaad ninku aad weysaysanaysay ood musqusha ku jirtay ama meel kuweysa hadi madax kuu banaana gurigaaga hadhow hadduu ninku ku taabto weysadu waa kaa jabaysaa laakiin haddaad xijaabnayd markaad weysaysanayso madax kuu asturnaa ninkaaguna kabacdi ku salaam weysada kaama jebinayo universal baa lala fadhiya idinku fuqahatiin culamaatiin kasii jawaab siladaasi hawl aniga ii taalla maaba wada yaabisaa sheekh waxaas maxay waxaa ku dhisan tahay wuxuu ku yidhi marka maxa kal mashhuur buu la mid yahay walfaasiqu buu yihi kalcadi buu la mid yahay fii dalik walfaasiqu midka faasiqa mutahadika kalcadi buu la mid yahay fii dalika ee fi inciqaad alijmaac waa isku mid wax laga soo qaadi maayo labadooda waa isku mid labadooduba macnaha isku sibaa loo loo tixgelinaya loo ictibaarinaya marka eh, sida saxiixa waxaa weeye faasiqa qofka faasiqa oo mutahadika oo maxaa la yihahda caadilkao kale lagala midnima ninka mujtahidka oo faasiqa waxaa weeye in fadwadiisa la aqbalo horta waxaa weeye shiraas uu ka hadli doonaa markaan fadwada gaarno ayuu ka hadli doonaa laabudda an yakuuna aaminan iqatan buu ohan doonaa faasiqna warkiisa la yeelima wadaba saxiixu halkan laakiin ijmaaca wuxuu yidhi inuu mujtahid yahay basaan fiirinayna sida saxiixa marka waxaa weeye faasiqa mujtahidka waa in la tuuro oo sababtu maxay tahay oon ijmaaca ah, inqiqaadka waxba laga soo qaadan sababtu maxay tahay war ninkan haddii la geeyo maxkamadda oo maanta layahaa markhaati furo markhaatigisa ma la qabanaya ah, maya wey lama qabanhayo qowlan waaxida la qaban maayo laanna waa faasibo haddii marka bakeeri biyaha la kala xaday iyo kitaab iyo abusjaac la kala dhacay markhaatigisa aan loo qabanaynin diinta nebi maxamed alayh sala slam see loogu qabanhaya qowlkiisa aamin laguma aha lagumana kalsoona ijmaac iyo khilaafna maxaliya waxba laga soo qaadi maayo laa karaamata lahu saasa saxiix laa karaamata lahu wixii walaa fara wax kasoo qaadin ma jir lannu maxaa yeelay mujtahidka iyo caalimka iyo xaakimka iyo muftiga iyo kurtigood hawlaha iyo qaadiya hawlaha iyaga inay isku baab yihiin ayaa saxiixa w shiraasina hadhow gaadi doonaa aleh markaan u ijtihaadka iyo fadwada wuxuu kiri walaa farqa kala qaadi ma jirto bayna an yakuuna mujtahidu inuu ahaado min ahli casrihim casriga iyagu ay nool yihiin inuu maxaa ka tirsan yahay manaa ninka ijtihaadkan qowlkiisa la fiirinaayo inuu casriga ayaga odayaasha iskuiliyo lixdan jir sideetan jir iskufil yihiin haye aw laxiqa inuu haleelay bihim ayaga inuu haleelay oo min alcasri casriga waktiga saman ka yimid alladii kaasoo bacdahum ayaga gadaashooda haw maxaa laga wadaa nimanka ijtihaadaya waaa laga sideetan jir iyo toddobaatan jira inay yihiin wiil yar oo labaatan jira oo ayaga ka dambeeya he yaa meesha isku soo dhex tuuray waxaa laleeyaha labaatan jirku idinku la mid yahay oo waaban ka weynahay awow abanu nahay maxaa la leeyahay mar hadduu mujtahid yahay labaatan jirkan idinka sideetan jirada huwa minkum wa minhum idinku ka tirsan yahay laba taaban kale saasa la ohanaya minkum baa la ohanaya marka wuxuu ku yiri shiraas wuxuu ku yiri walaa farqa kala qaad ma jida bayna an yakuna mujtahid min ahli casrihim kuwa ijtihaada casrigooyo isku da iyo isku saman iyo isku waqti inay yihiin haye aw laxiqa inuu haleelay bihim ayaga min alcasri aladi casrigiina uu ka yimid bacdu iyaga ka dambeeyey oo saara uu ahaaday min ahli ijtihaad uu ahaaday weeye cinda axaadiai xaadiadii markay waaqacdu dhacaysa laga ijtihaado laga fadwoonaayo mujtahid u noqday wey tusaale ka taabici taabicigoo kale weeye idaa adraka markuu haleelo asaxaabata markuu haleelo fii xaali xuduudi axaadisa xaadisadu markay dhacaysay ayuu haleelay wey waa taabici saxaabadu soo haleelay waa culumo asigoo saxaabadii la jooga ya xaadisa dhacday halka ijtihaadayo anagaan saxaaba annagaa saa niri adreerana saana inu dhahaya taabiciyo kale wey idaa adraka asaxaaba fii xaali xuduudi xaadisa xaadisadu markay dhacaysay wuu joogay weeye walxaal huwa asagu min ahlijtihaad u yahay wey xaadisu markay dhacaysa waa alijtihaad saxaabadu soo haleelay xaadisu markay dhacaysana he min ahli ijtihaad weeye an ragaad qowlkooda la ictibaarinaya wa min asxaabina asxaabtanada waxaa ka mida man qaala qof yidhi laa yuctadu la tirsan maayo biqowli taabiciin taabiciin laa yuctadu la tirsan biqowli taabiciin la tirsan maayo maca saxaaba saxaabada nijigi qowlka laga socon maayo waa wiil iyo weladda jooga he aabayaashila jooga waa naga ams baa la oranaya wadaaddaa saayir saxan ma warkaan saga jidaas waa radin doona wadaliilu daliilka xujada waxaa weeye warkaa soo sheegay aan ku radinayna calaa maa qulnaa wixii annagu aan nili oo ah saxaabigu hadduu ahlu maxaa taabicigu hadduu ahlu saxaabo la kulmo ahlu ijtihaadna u noqdo xaadiisadu markay dhacaysana uu fadhiyo qowlisan la ictibaarinayo aan laga maarmaanna ay tahay ijmaacna uusan iskoysa guntimayn waxaa daliil u ah huwa waxaa weeye ana saciid ibnu musayib wey ama ibnu musayib musayib baa loo badan yahay iyo wlxasan abasri iyo wa aصxaabi cabdulaahi ibni mascuud ardadiisii ka shurayx اqaadi wاlswad maxaa la yihaahdaa ibnu yaziid ibnu qays anaqci weeye calqama calqama maa la ibnu qays weeye raggaasoo dhan wey calqama ibnu qays ibn cabdillahi anaqci weeye raggaasoo dhan abti isu yine kaanuu waxay ahayn yajtahiduuna kuwa ijtihaada qudaad bayba ahaayeenba ijtihaad kelima qudaad bayba maxkamadahay fadhiyaanba iyo wax kala tuuraay saxaabada u imaanaysa markaasay leeyiin cadaynkeen wey markaas kala tuurayaan marka lama loo dhawaan karo maba aba nimanka kaanu waxay ijtahidun lama ijtihaada fii zamani saxaaba saxaabada waqtigoodee wey walam yunkir kumuusan inkirin calayhim dushooda axadun qofna kuma inkirin ma dhihinin war saxaaba nabiga xagga meesha joogta ahlu khayra sidaad gujihaadaysan masaajidka u fariisanaysa oo manaabirta u fariisan oo qada u fariisan lama dhihin waa loo hogaansan bal cumar baa magacaabay qaatu suleex cumar baa magacaabay saxaaba dhooban walinahu buu ku yiri walinahu walinahum inuu yihahda fiicdo oo taabiciintaaso dhan u celiyo laakin wuxuu yihi walinahu walinahu marka xageenu celinaynaa walinahu ay attaabiciy wey taabiciga mid walba gooni baa loo fiirin walinahu taabicigu weeye min ahli ijtihaad waa dadka dadaalaya weeye cinda xuduud axaadita xaaditadu markay soo birirayso imaanaysiyo oo masale laga fadwoonayo waxaa weeye ahlu ijtihaad wey xagee marka looga leexanaya factudda waa la tirsada weeye biqowli qowlisa waa la tirsada weeye ka ashaakiri saxaaba sida saxaabada yararkaaba aan looga maarmayn markay ijtihaad noqdaan oo saxaabada waaweyn isa u oran warnaga amusa waad ireertihiine kanuna waa ijtihaadahayaa ah, marka wasle waa iska caddahay tuda waa la tirsaday tuda waa la qawli waa la tirsaday ka casaaqiri saxaaba saxaabada yararkaa sida qowlkooda markay mujtahidin noqdaan loo tixgelinaayo oo akaabiru saxaaba ay maxay u tixgelinayaan loona tirsanaya qowlkooda ijmaacaysa iyagu aysan waafaqin aysan u gudamayn saxaabi taabiciguna markuu saxaabo la kulmo oo mujtahid noqdo xaadiisada inuu waafaqo waa laabudda wey fasl marka warka ilaa sheegbiyo ka dhibcaan reer sarawood laakiin khilaafka uu sheegayro waqaala ah, maxaa la yidhaahdaa bacd asxaabina maa xoog badna faslun wa amaa man kharaja min almilla qofkii diinta ka baxay soo maaha muxuu kaga baxay bitaawiili waa taawiilsada aayad quraan iyo xadiisi waxbuu taawiilsada khud min amwaalihim sadaqan tutahirhum watusakii bihim wasalli calayhim udaliilsaday kofri baa lagu xukumay sekadii uu diiday madaxa lagu dhuftay ayb laga yeeli maayo ama man kharaja min ataawiil min almilla qofkii millada ka baxay can ilmilla baa kutubta qaar ku qoran ama man kharaja an ilmilla diinta qofkii ka booday min almilla waa isla midu bitawiilin tawiil tawiilka hore maxaa la yihahda atawiil اfasid tawiilu hayru saa'iq baa la yihahda tawiil اfasid wa hayru saa'iq an cuntamin haddaad la timaado waa lagu tagfiirin diintana waa lagaa saari dariiqna waa lagaa marinhaya adugu hadde ma ogolida la soco markaa lagu tagfiirinaayo ijtihaadkaaga iyo waxawlahaaga la diidaayo oo lagu tagfiirinaayo adigu waxaad leeda laa ilaha ila اlah muxamada rasuul lah waad wardinaysaa waad dikrinaysaa waad xaaraynaysaa duubkaagaa weyn culamo iyo jamaacad baad kicinaysaa ururaad kicinaysaa waabaad fudwoonaysaa wa maca daalika he waanu kala tuurahayaa ama man kharaja qof ka baxay soma min amilla oo can almilla ka baxay bitaawiilin buu uga baxay tawiil faso hayri saaiqa la soo istaaga sagaal dumar waa la guursan karaa masna waa ulaaa waa rubac isugu kaydar hawshaa isugu kaydhufo sagaal dumaraa ka soo booday sagaal dumaraa i xiran maxaad ka tiri warkaa isaga waa loo naseexan waa lala hadla haduu boodo hade waa u dhamaatay wey haddii aad cid u dhamaysan lahayd aan cid u dhamaysan lahayn oo asagu wax u dhamaynayana waxaa weeye waan gabanaynaa hoos ma u baxaynaa oo bikayri taawiil ama taawiilaan baa lagu tu maxaa la yidhaha buu ku gaaloobay falaa yuctadu la tirsan maayo biqowli oy taawiilaan buu ku gaaloobay wuuba u qastayba gaalnimadii hawle masaa'il gaalnima ayuu ku dhacay oy alaa yuctadu biwli wlkiisa la tirsan maayo walaa karaamata lowi ijma ijmaca qowlkiisa la tirsan mayo wa laga soo qaadi maayo fain aslama hadduu islaamo hogaansamo diinta u soo noqdo amaba diintaba markaa soo galo oo wasaara uu ahaado min ahli ijtihaad dadka ijtihaadayu ku darmada intuu diintii bartoo dadaalay cinda alxaadisati markii xaadisada waaqacadu ay dhacaysay uctubira waa la tibaaro waa la tixgelin qowlu qowlkiisa fiijmac waa la tixgelin la dhihi maayo adiga shala soo islaamay miyaa maanta fadwoonahaya tutankii baad soo islaantay labaatan sana ka soo wareegtay waan cali intaasaan wax baranahay labaatan sana ka soo wareegtay xaggee cayrinaysaan anugu markaan sumxadee nin weyn baan ahay hawlahan isku sunanta saxiixankaan xifdisana belanka inaanan yeelin buu leeyay labaatan sana maxay ah, si wadaad soomaaliyeed laakiin haddaad tiraahdo awood <laughs> alqaraa'ib laa taantey wadaad soomaaliyeed baa waxaa la yidhi nin hebel la yidhaahda ayaa masalada fadwooday markaasuu wuxuu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi rajiun hebel baa masalada fadwooday saa la yidhi haa markaasuu ninki tiriigi markaa masale loo sheegana waa goorma haddaan dembi iska dhowro ani lafteeda yaan lay qabsanin kiiba mise ninki meelaha ba mise nn meelaha baa waxaa la ninkii hebel ahaa ayaa masalada fadwooday wuxuu yidhi inaa lilaahi wa inaa ilahi hebel baa masalada fadwooday ha suu yidhi jaahil aan waxba aqoon wey aniga wuxuu yidhi sunanu abudaa-uud baa waxaan u akriyay two thousandninety tree sunanu abudaa-uud yaa waxaan u akriyey he ninety tree kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii urkii taxaad markuu jiray yaan waxaan u akriyay sunan abdaauud baan u akriyay asaguna markaa meequu jooga gooruu jooga isku kaydara ilmaad aqoon xisaabta la isku kaydaro meeqa sanaa laga jooga two thousand nine iska la dhaho two thousand nine baan joognaa waxaa sunan abudaauud loo akriyey sunan abudaauudi hadda la soco baa waxaa loo akriyey kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii meeqa sana wy toban iyo toddoba sano toban iyo toddoba sano sunan abudaauud ninkii loo akriyey weliba fudwoon karo waa jaahil la soco aa ka tiahdeen suna daawud ninka akhrisanaaya marka muxuu yaqaana seeye mustawa ahaan sooni laa ba'sa biha maaha sheekh sooni daalibcilmi oo heer saraa ma aha sun abu daawud ninka akhrisanaaya ka waran weliba marka macnaheedu waxa sun abu daawud soomaalida markay akhrisanayso inta badan saxiixaanka waa soo akhrisa la socyo ka hoos bix istilaaxa soomaalida lagu yaqaanay wuxuu ahaa sunan abu daa'uudi sunanta ninka usoo gudbahaya albukhaari waalmuslim hee qad shariba waa akala hee waa ka bara calayhima marka nin suran saxiixayn soo akrisay oo sun abdaa-uud loo akrinaya labaatan sano ka hor yaa waxaa lagu leeyay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun markaasa wax fududanayo maxaasaa loo leeyay ma taqaanaa wadaadada soomaalidu ma rabaan dadka wax u akrinayaan inay tilaabaan wadaad baan waaa le qiso kale aan iinsheego ayaab le masaajid baa waxa laga dhisay nairobi markii masaajid la dhisay yaa nin dhalinyaro ah oo taalibulcilmi ah oo heer sare oo libxaniyooda yaa wadaadda waxay inay gudigii waxay wadaadka masaajidka hebela loo dhiibay ninka masaajidka eh, loo dhiibay wadaadada hawsha wadaa nin ay weliba qaraabo yihiin oo isu dhow yihiin oo nin karmeed ah waa ninka hebel masaajidka loo dhiib loo dhiibi maayo hebel baa loo dhiibaya maxaa dhacay baa leeyi wuxuu yidhi nin na radin kara annaga na radin kara oo hadhow na radin kara masaajidka loo dhiibi maayo waxaa loo dhiibaya masaajidka ninaan na radin karin oon islaan irmaanayn karin oo xile caruur ka dhali karin oo maxaa la yihaa cool boxisa oo nacamleeya oo sheekhu masladaas igu timida see dhaha sheekhooda igu haya ninkaas masaajidka loo dhiiba laakiin loo dhiibi maayo he nin hadhow dhihi karo in alxamdu lilahi naxmadu wanastaciinuhu hebel iyo hebel maxaa le waxay sheegeen maxaa hadday jeediyeen masle ay sheegeen waxba kama jiro diidayo maxaa ka tiran hawsha ayada <laughs> wadaadada soomaalida waxaa inla rabaa inaynan weligin gudbin hawshaa ku talagala weligeen inaydaan gudmin fadhidaan labaatan sana soddon sana sunan abi daawuud baa loo aqriyay jaahil wey mana fadwoon karo masaajidka ha loo dhiibo maxaa loogu dhiibay haddaan u dhiibno he hadhow naga radinhaya loo yeeli maayo oo yaa loo dhiibayaa mid waxaan u dhiibaynaa nacamla ah oo annaga qoyskanaga u dhiibanayna kaasaan maxaa nooga digrinaya noona haynhayo nasallah salaamu hawlahaas maxaa la yihahdaa he dhalinyarada wax badan in layna sheega u baahantiin laakiin waxaa weeye meel gooniya lagu ballamo marka qaarkood aan malayna ay dhici doonto ayib <laughs> si macalin wikis likis iyo hawlo badan loo sheego hawlo badan in loo sheego madaxdada soomaalidu sheekh malaa'ig maaha iska ilaali yaan laynin dhuumane wasaara min alijihaadi cinda alxaadi uctubira qowluhu wey maxaade wa in caqada hadduu guntamo alijmaacu ijmaac baa guntamay walxaal huwa kaafirun asaguna uu gaal yahay uma aslama uu islaamo oo wasaara waa min ijtihaad buba noqdayba waaba dallacayba nin balaaye ah oo miskax badan toban sano dhowr iyo toban sano ayuu noogu ijtihaaday wadaadadii waxu akrinayuu la soo afwareegayba maxaad haysaan buu yidhiba ijtihaadkii usoo fariistayba ninkii shalay gaalka ahee maxaa la waaba soo batidu qabyaalad maa sheekh qofkan waxaa weeye maanta hadduu islaamo waxaa weye waa qof muslima waxaana la fiirinayaa mas'alada iyo mustawaha iyo wuxuu ka hadlaya la fiir diinta islamka qabyaalad maaha ayib wiil yar muxuu sheegahayaa iyo shalay uu jaahil ahayo anaa abshujaac u bilaabay iyo anaa maxaa dhihi sunan ama tirmidi waan u akhriyay iyo midna waxaas ma jiraa waxa ku qaldami waayo oo huwa kaafir bituma aslam uu hoggaansamay uu diinta islaamka soo galo wasaara wuxuuna noqday min ahli ijtihaad buu noqday weeye marka iska fiiri wey iska fiiri fa in qulla haddaan dhahno maxaa la yihahdaa ina inqiraad acasri casrigu inuu dhammaado ina inqiraad acasri ina maaa la ina inqiraad acasri casrigu inuu dhammaado casri maxaa la yihahda mujtahidiin weeye laysa bishardin shardi maa haddaan dhahno e lam yuctabar la mahayo qowluhu qowlkiisa la mahayo ah, qowlkiisa waxba laga soo qaadin qowluhu fi ijmac waxba laga soo qaadin qulna haddaan dhahno ina inqiraad acasri laysa bisharin lam yuctabar qowluhu fi ijmac la mahayo oo maxaa dhacay ijmaacu uu ka hormaray wey waxaan leenaha walaale markaad adoo gaar ah ama markaabaad soo islaantay intaad waxbaranaysa ijmaac aanu dhacay marka haddaan anugu ijtihaad gaara lagaa dhegaysan maaye iska aamus baa la oranhaya ayb lanno shardi ma ahayn maxaa l inqiraadu casri wey wain qulnaa haddaan dhahno inahu inqiraadku shardun weeye haddaan dhahno inahu inqiraadku shardun haddaan dhahno ictubira waa la ictibaarin qowl waa la ictibaarin limaada laannu raggi ijtihaado masaladaa fadwooday way dhooban yihiin qaar baan soo gaara anna waxaa weeye haddaan kooyay oon ku darsanahayaa waxaa weye wax xirmaaya ma jiraan ayib marka ictubira qowl wey fain khaalafahum hadduu khilaafo kuwii soo gaaray alijtihaadkaa lam yakun ma ahaanin weeye ijmaacoodu itifaaqoodu lam yakun itifaaqood ijmaacan ma ahaanayo lannu nin baa ku soo baxay nin baa gadaal ka yimid nin baa gadaal ka soo baxay marka warkaa uu sheegay waa waxaana saxiixa hee ana inqiraad acasri ina inqiraad acasri laysa bishardin hada wa saxiixu lannu saa haddaad tiraahdo in inqiraad aad shardido nebi maxamed calayh salat slam saxaaba laga soo bilaabo ilaa hadda aan joogno weligeed ijmac kuu guntay maayo la soco maslada waa inaa fahanto sheekh shala miyaa baraarujoodda laga soo bilaabo saxaabo ilaa haddeen haddaad tiraahdo ijmaaca waxaa loo shardhiya inqiraad alcasri hal ijmac ma gunta maayo limaada saxaaba iyagoo jooga oo nool iyo taabiciintu ijaad soo gaaraya markaas leeyiin saxaaba waxaad ku ijmaacdeen far baa noo taagin ma inaan yeelin ijmaac waa ma gunta waa lagu kala tegay saxaaba waa dhammaaday taabiciintii oo dhooban e yaa waxay dhaheen waa ijmaacana atbaacu taabiciin baa ku timid maxay dhaheen atbaacu taabiciina waxaad ku ijmaacdeen waan fiirinayoo masalada maxaa timir laf baa ku jirta ma anaan yeelin taabiciin waa kaa dhammaaday atbaacu taabiciin baa yimid atbaacu taabiciin waa waa itifaaqan waxay saana ku itifaaqna ardadoodii baa ka daba timid waxay dhaheen sheekho waxaad ku ijtihaadeen oo ku ijmaacdeen waxaa weeye hee geela qurbaac baa ku jira ma anaan yeelin haye weligeed ma yeelina weligeed ma soconaysaa annagay nagu imaanaysaa hal ijmaacu guntamaayo ma jiro marka ijmaac inqiraad maaa l casr ijmaaca loo shardiyo baail wey waxna kama jiraan warkaa isaga sa ula soco saas wey wuxuu yihi waamaa man lam yakun waamaa man qof soo maaha lam yakun aan ahaani min ahli ijtihaad dadka ijtihaaday ahayn fi laxkaami axkaamta sharcigaa wey axkaamta sharcigaa xali alijtihaadkeeda aan ahayn axkaam alcaqliya iyo waxaas iyo axkaam dunyawiya ibiya waxaa lagama hadlay alaxkaam huna waxaa laga wadaa alaxkaam sharciya la soco kal caamati sida dadka caamada dadka caamada juhaashan waxba garanaynin iyo walmutakalimiin kuwa maxaa leeyahay cilmi caqaa'idka iyo tawxiidka iyo falsafada waxaa ka shaqeeya oo qiyaaska iyo caqliga xujika caqligaa raadiya kuwaas iyo wal usuuliyiin kuwa usuul fiqa ku indha beelay wax usuul fiqahan ma akriyo weligiis usuul fiq ba akriyaa haddii lee warkaala furuucda iyo adilada iyo tafsiirka iyo sunnada iyo sunan abu daa'uud sunan abu daa'uud ma taqaanaa sunan abu daa'uud waa kitaabkay dhaheen wadaadadu ay dhaheen hee ninkii haysta sunan abu daauud oo fahansan kaanamaa cindahu rasuulu yaniq kitaabka lyid kaana cindahu e rasuulun yaniq wadaadadu markay ku leeyin ninka ijtihaadkiisa maxaa lagu ogaan karaa xadiisul axkaam maxaa looga kaaftoomi kara waxay ku leeyihin idaa kaana xaafidan aw faahiman lisunan abi daauud fahuwa yakfi sunan abu daauud ninkii loo akriya labaatan sano oo soomaaliga ah ee ma fadwoon karo waa jaahil wadaadka waxu akriyana wuxuu ku leeyahay ma fudwoon karo taa macnaheed waxaa weeye adiga laftigaagu inaad tahay madhalays aadan waxbana gudbin karin waxbana aan lagaa faa'idin sunan abu daawudkaad akridana waxba laga faa'idin he ceebta moogta waxaa jirta ceeb adiga kugu soo noqonaysa ceebta adiga kugu soo noqonaysa waa inaad iska ilaaliso labaatan sano ka hor ninka sunan abu daawud akhriya hadduusan waxba sheegi karin adiguna waxaa tahay wax ma sheege laga roonaa tahay naga fadhiiso kuwii laga samray geeliyo ariga looga samray oo kutubta loo diray oo bal dugsigaa iska aad carruurta xari looga saminaya dawaca maalin ba waxar ka qaadanayse xarigu naga dhameeye dugsiga macallinkaa kulligood macalimiintu niman bay hayan soo ma ogi kuwa noocaasoo xaraha looga samray yaa loo keenaya markaasa waxaa weeye hadhowna maxaa la yihahda in alxamdulilah bu ku dhahayaa eber kaasaan baaba'anayo waxaan lagu dhacay diinta nool faray ka baxday maxaa odayga madaxa waa laga sheegay oo niman maxaa la yidhaahdaa kuwa macalimiinoo wuxuu arkay uu la yaabay baa markaasu wuxuu yidhi anugu adma dheera la socda macalimiin anagaa la qarsan wuxuu yidhahda walaada niman maxaa la yidhaahdaa dunyadii looga samray oo dunyada lagu aamani waayey ayaa diintii loo dhiibay hawl khatara maogta hawl khatara wey sheekhu hawl dunyada looga sameeya diinta loo dhiibay hawl khatara wey nasal allah salaam marka wal usuuliyiin kuwa usuuliyiinta usuulkan bay akhriyaan laakiin adilada xadiis axkaam tafsiir kitaab axaadiis aayaat alaxkaam maxaa la yiraa waxaasoo dhan wasaaisha lagu ijtihaadi lahaa iyo furuucda iyo fiqiga iyo hawlahaasoo dhan ma fiirinayo markuu dhammeeyaba wuxuu soo bilaabayaa hee waraqaadku soo bilaabaya jamcu jawaamicu geynaya waa soo dhammaynaya waa waxaynaya wadaada noocaasa jira oo saasa weliba agga naxwaha xagga naxwaha nin baa igu yidhi austraaliya aan ku ogaa oo oday ah oon qaraabanahay waxaa dhacday bay nin oday ahaa oo reer doolow ahaa kun iyo sagaal boqol iyo kontonki iyo adigu afartamayd meelahaas doolow ka soo jeeday wuxuu joogi jiray buu yii meesha leeyahay muqdisho wuxuu yidhi naxwaha wuu akrinahayaa wuu bilaabayaa masaajid buu fadhiisanaya ninka ikhlaas ku jira waad yaabaysa waagu markuu beriyo wuxuu bilaabayaa duruus mid bu laba akrinaya ajruumi haddana nin baa imaanaya mid kale u akrinaya mid kale mid bu kawaaki u akrinaya mid bu qadri u akrinaya mid bu sarfi u akrinaya laba iyo tobanka maanta wuxuu yidhi he laba boqol saddex boqol qof wuxuu akrinahayaa maxaa la yihahdaa miduu laba u akriya miduu saddex u akriya miduu labaatan u akriya miduu konton u akriya ilaa habeenkii buu wadaabi cishaa laga gaaray masaajidka ka bixi maayo mar yaro waxaa masquul uu gaalaya ama xoogaa maxaa rooti ku dhufanaya xabad moose moogi waxbu akrinaya kitaab kale laakiin inuu akriyo kala bixiyo lagama yaabo anuu naxwaha intaaso jeeraan ka dhegaystay oo ka faa'idaystay anoo baarneer ka tegey laakiin kitaab kale haddaad tira sheekhu abujaac ka waran wuxuu leeyahay anuu ma aqaanee abujaac waxaa la yihahda wadaadada kale u geey hada noocaasa jira marka taa way xaq laga hadlaayo ninna waxaa weeye nin naxwahaasu yaqaana ninba usul fiqi yaqaana ninba maxaa la yihahda he eh, fiqi maxaa la yihahda sarfiga yaqaana ninba waxaynahayo ninba hawshaasu yuu wataa wey marka wixii kuwaasa laga lam yuctabar lama ictimaana qowlu fi lijmaac kuwa noocaas caamada iyo mutakalimiinta usuuliyiinta aan waxba ka aqoonin adilada qowlkooda ijmacan waxba laga soo qaadi maayo wa qaala bacdu mutakalimiin waxay yidhaahdeen yuctabaru qowl caamati fi ijmac caamada dadka juhaasha caamada ummadda iska yaacaysa oo suuqleyda qowlka ijmac waa la qabanaya laakiin waxaa lagu fasiray arkaanta islaamka waajibaad arkaanta salaada inay waajib tahay sekada maxaa lahay waajib tahay sinadu inay xaaraan tahay nebi maxamed inuu xaq yahay howlaha noocaas wey lakiin masaajida ijtihaadka u baahan maya taa warkaa iska daawo qaala bacduhum almutakalimiin waxay dhn yuctabaru qowl mutakalimiin wlusuuliyin waa la ictibaari mutakalimiina usuuliyin way dh waa nima wax yaqaanee yaa la tuuri ah, warkaasay dheheen warka asagana waxba kama jiraan waa laga xoog badan yahay mas'alada ayagu ay ku ijtihaad yaqaaneen basaa laga soo qaadaya amaa masaa-ishan furuucda iyo fiqiga ijtihaadka iyo axkaamta ku saabsan waxaa wey qowlka waxba laga soo qaadi maayo weeye wuxuu yihi wa haadaa kayru saxiix warka asaga ay dhaheen maxaa lay caamo iyo mutakalimiin iyo usuuliyiin ee warka ay sheegeen wa hada ayru saxiix warfayo ayrkiisu wey waa qor waxmale faasida wey maxaa dhacay lianna alcaamata dadka caamada laa yacrifuuna ma garanhayaan duruqa ijtihaad duruqa iyo wadooyinka iyo wariiqaha lagu ijtihaado ma garanhayaan adilada xakamo ka yaqaanaan axaadiisul axkaam ma yaqaanaan aayat laxkaam ma yaqaanaan masaa-isha qaabka loo ijtihaado maba yaqaanaan iyo ariiqa loo marijtihaado fahum ayago ka sibyaani waa sida carruurta oo kale carruurta meelaha iska yaacaysa oo maxaa la sabiga oo kale weeye وأmا المتkلimuun mتakalimiinta soomaliya واusuuliyuun falaa yacrifuuna ma garanayaan جamيica طرق الأحكاam wax waa ka yaqaanaan wax waa ka yaqaan طرق اجتihاad والأحكام wax waa ka garanaya laakiin falaa yacrifuuna جamيica طرق أحكام ma garanayaan طرق أحكام maxaa laga wadaa waxaa weeye aaيaaت الأحكام أxaadiiث الأحكام qaabka loo اجtihaado masaaئل madaahib الculaماء اkhtilaaف الculaماء waxba kama garanayaan waaa l iska jooga la ohanhaya falaa yuctabaru qowluhum wey qowlkooda ictibaar waa laga soo qaada waa la tuuraya laakiin de baabka ay yaqaanaan ninka usuuliga baabku ma ka shahaadaya sanaa usuul weeye anay ii taallaa ilaya wa calaya buu le nin kala ma hadli karu dhahaya laakiin adigana waa bal masaladan axkaamta ha ka hadli ah, wuxuu guri sheekhu kalfuqahaa sida fuqahadoo kale weeye idaa lam yacrifuu markaysan garan usuul alfiq markaysan garan ayaguna hee waxaa weeye ijtihaadkooda waxba laga soo qaadi maayo ninku hadduu faqiih yahay waxaa weeye oo furuucda u yaqaano oo maaa le furuucda xifdisan yahay oo suulfiqigana meelu jiro usan aqoon ma ijtihaadi kara afkaa qabsa asna asagoo caamil minhaajka weligaaba daba fadhi mar haddaadan suulfiqiga aqoon e adigana waxba kaa socon maaya jamcu jamaaciga warqaadka ag fadhi adna waxba kaa socon maaya see wax ku soconaya labadaba in la isu keeno in la isku barxo marka laysku barxo hirig laga siiyo ood cabto e yaan ku leenahay hadda oonkii makaabay ma qabowday haddaad fadwoon kartaa laakiin haddaad hal mid la fadhidee malgaabaa galgo kala tuuraya w marka kalfuqaha wey fuqahada iyaba kula mid iyagan qowlkooda ijmac wa laga soo qaadi maayo idaa lam yacrifuu markaysan garan usuul ai usul fiq markaysan garan waxba laga soo qaadi maayo iyagan warkooda wey bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacala alihi asxaabi ajmaciin